الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بلغ المرام ayaan ku jirnaa weli waxaan maraynay oo noogu soo dembaysay khudbooyinka iyo salaada jumcaha fadaa'isheeda iyo wixii markaa ku saabsanaa baabu salaati alkhawfi khawfkii iyo cabsidii salaad ayuu baab ku yahay baabu salaati alkhawfi salaadii khawfka xilliga cabsida lagu jiro ee dagaalka markaa lagu dhex sugan yahay cadowga la hortaagan yahay dadka muslimiinta ay difaacayaan diinta islaamka sidii markaa loo tukan lahaa can saalix ibni khawaatim camman sallaa dad la tukaday xaggood waxuu ka wariyey ama camman shakhsi xaggii sallaa tukaday maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam saalix ibni khawaad ninka lagu magacaabo waa taabici qof rasuulka la tukaday oo gadaal lagu fasiri doono inuu aabbihii ahaa ayaa waxa uu ka wariyey ee nebiga la tukaday macigiisa yowma daati riqaaci daati riqaac dagaalkii lagu magacaabahaya maalinteeda salaata alkhawfi la tukaday anna taa'ifatan koox sallad way tukadeen macahu rasuulka micigiisa ayay la tukatay wa aa'ifatun kooxna wijaa'a alcaduwi cadowga jihadiisa iyo hortiisay markaa ahaayeen fasallaa wuu tukiyey nebigu wuu la tukaday biladiina kubii macahu asaga la jiray rakcatan rakacad intii nebiga markaa la joogtay hal rakacadood buu la tukaduu dujiyey uma kabacdi habata wuu sugnaaday nebiga qaa'iman taagnaan oo rakacadii labaad markuu u istaagay taagnaan buu ku sugnaaday wa waatamuu way dhammaystirteen lianfusihim nafafyaalkooda oo mid kastaa keligii ayuu dhammaystirtay uu taam yeelay rakacadii dhinnayd umma insarafuu kadibna waa gadoomeen fa safuu waxay safteen wijaa'a alcaduwi cadowga jihadiisa wadowgii bay markaa u tageen wa jaa'ad waxaa timid alطaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale fasallaa bihim alrakcata rakacad ayuu ayaguna tujiyey allatii baqiyat hartay umma habata wuxuu ku sugnaaday nebiga jaalisan fadhi atixiyaadkii uu markaa ku sugnaaday wa atamuu lianfusihim neefafyaalkooday rakacadii hore tagtay soo dhammaystirteenay ka taam yeeleen uma sallama bihim wuu la salaamo noqsaday muttafaqun calayh waa kayfiyad iyo qaab ka mida qaababka loo tukada salaatulkhawfka wahaadaa lafdi muslim baa iska leh wawaqaca waxaa ku sugnaadoo ku dhacay fi lmacrafati kitaabka lagu magacaabo libnu mand can saalix bin khawaat can abiihi aabbii waxa uu ka wariyey aabbihii ayuu markaa ka wariyayo cammantaa uu tilmaamaayo idan waa aabbihii cadowgu mar allaala marka uu yahay meel jihada qiblada aan ahayn ayaa kayfiyadaa loo tukadaa oo mar allaala marka cadowga uu jihada qiblada ka jira muslimiinta waa hab labaad iyo kayfiyad kale way noo imaan doontaa laakiin qaybtan ama kayfiyadan cadowgiibaa wuxuu jiraa meel aan qiblada ahayn labaa laysku kala qaybiyo kooxna cadowgii bay hortooda istaageen kooxdii labaadna qiblada intay qaabileen bay rasuulka la xigteen salaad nebiga hal rakac ayuu tujiyo markii rakacada labaad loo istaagay istaag ayuu ku sugnaado ayagu naftooda iyo rakacadii ka dhammaystirteen waa baxeen waxay soo beddeleen raggii cadowga hortaagna kuwii waa soo baxoo nebigoo taagan yay u yimaadeen rakacadii ayuu nebigu eh, mtaqaana dhinnayd ayuu markaa dujiyey ay la tukadeen qoladiina intay baxeen bay cadowga dhuuntiisii istaageen nebiga markii atixiyaadkii uu gaarayna fadhiguu ku sugay oo ku sugnaa rakacadii dhinneed bay soo dhammaystirteen fadhigii ku soo gaareen way atixiyaadeen way la salaama noqsadeen markaa rasuulka sal allahu calayh wasalam aaladaa iyo kayfiyadaa waa qaab loo tukado salaada lagu magacaabo salaat alkhawfi can saalix ibni khawaati canman shaksi xaggii sallaa maca rasuuli illaahi la tukaday yowma daati riqaac dagaalkaa daati riqaac riqaacu waa calalaha igoaha yaryarkaa waayo lugahay ku duubteen salaata alkhawfi buu markaa eh, mtaqaana nin la tukaday wuxuu yidhi anna taa'ifatan koox ayaa salla tukatay macahu rasuulka nicigiisa wa taa'ifatun koox kalena wijaa'a alcadowi cadowga jihadiisay markaa xigeeno way istaageen hortiisa fa sallaa bialadiina kubii macahu asaga nicigiisaabuu rasuulku ragcatan dujiyey umma habata kadibna waa sugnaaday oo rasuulku wuxuu ku sugnaaday qaa'iman istaagoo rakacadii labaad ah wa atamuu lianfusihim naftoodii ka dhammaystirteen uma insarafuu way gadoomeen oo way baxeen oo fasafuu waxay safteen wijaa'a alcaduwi cadowga hortiisa wa jaa'at waxaa timid alطaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale fasallaa bihim اrakca ayuu nebigu tujiyey allatii taasoo baqiyad hartay uma habata wuxuu ku sugnaaday jaalisan fadhiga wa atamuu lianfusihim bay ka soo taam yeesheenoo rakacadii kaley soo tukadeen uma sallama bihim muttafaqun calayh wahada lafdu muslim wawaqaca fi lmacrifati kitaabka macrifada oo liibni munda u sugnaa can saalix bin khawaatin can abiihi oo meeshaa camman uu yidhi aabbiinuya buu tilmaamay can ibni cumara radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ghasawtu waan duulay maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam qibala najdi dhanka najid ayaan la raacnay fawasaynaa waxaan qaabilnay alcaduwa cadowgii cadowgii ayaan qaabilnoon ka hortagnay tagnay fasafafnaahum waan isku safanay marka muslimiintiina way safteen si ay gaaladu ula dagaalamaan ayagiina way soo safteen si ay muslimiinta ula dagaalamaan fasaafafnaahum eh, faqaama rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa istaagay yusallii bina asagoo na dujinaya faqaamad way istaagtay aa'ifatun koox oo macahu asaga micigiisaa ah, wa aqbalad way qaabishay aa'ifatun koox kalena cala alcaduwi cadowga dhankiisa weli cadowgu wuxuu jiraa meelaan qiblada ahayn kooxna nebigay la istaagtay say markaa u tukadaan ooy la tukadaan kooxna waxay qaabileen oo ay hor istaageen hor fadhiisteen cadowga hortiisa warakaca warukuucay biman macahu intii micigiisa ahaa ayuu nebigu la rukuucay wasajada sajdatayn laba sujuudeedna wuu sujuuday macnaa rakaca u dhammaatay umma insarafuu way soo baxeen oo waxay yimideen makaana taa'ifati kooxdii booskooda allatii taasoo lam tusal aan tukanin fa jaa'uu way yimaadeen ayagiina farakaca bihim rakcatan wasajada sajdatayn laba sujuudoodna wuu la sujuuday rakcana wuu la tukaday uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday faqaama markaasuu istaagay kullu waaxidin mid kasta oo minhum aya ka mid ah farakaca linafsihi rakca wasajada sajdatayn muttafaqun calayh wahaadaa lafdu lbukhaari buhaari baa lafdigana iskale oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa keefiyad iyo qaab kale oo markuu rasuulku kooxdan dujiyey way iska soo baxeen kooxdii kalea soo beddashoo timid rakacad kale oo nebigu la tukadeen mid kastaa naftiisa ayuu u dhammaystirtay rakacadii markaa dhinnayd waayo waxa guusha iyo nasriga lagu gaaraba waa in salaadda ilaahay la ilaaliyo subxaana wa tacaala ciidan taariku salaadiin ah ma guulaystaan salaaddaa waxaa ah shayga ugu horeeya ee qofka la rabo inuu ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala istaciinuu bisabri wasalaad buu dhaa ilah subxaana wa tacaala labadaa hadduu qofku kaashado ilaahay uu tala saarto subxaana wa tacaala sabir adag uu la yimaado salaadana uusan sinina uga tegin ilaahay wuu buu siinayaa subxaana wa tacaala marka ninka lagu magacaabo ibnu cumar wuxuu leeyahay rasuulka micigiisaan duulaan la aaday khasawtu maca annebiy nebiga la jirhkiisa sala allahu calayh wasalam ayaan duulay qibala najadin dhanka najid ayaanna markaa u duulnay fawasayna alcaduwa cadowgii ayaan ka hortagnoon qaabdilnay fasaafafnaahum fasaafafnaahum waan isu safanay macnaha oo cadowgii baan u safgalnay faqaama rasuuluullaahi rasuulkii allaa istaagay yusallii bina asagoona dujinaya dagaalan ku jirnaa iyo salaad lagama gaaro iyo ma laha waayo waxa lagu dagaalamo iyo hubka ugu weynba salaada waaye yusallii bina faqaama aa'ifatun koox baa macaw macigiisa istaagtay wa aqbalat aa'ifatun kooxna waxay qaabileen cala alcaduwi cadowga dushii wa rakaca biman macahu intii asaga macigiisaa buu la rukuuc rukuuco sajadatayn uma اnsarafuu kadib way soo gadoomeen oo waxay yimaadeen makaana الطaa'ifati alatii lam tusal kooxdii aan tukanin lam tusalli fajaa'uu ayaguna way yimideen oo farakaca bihim ragcuu la tukaday nebiga wasajada sajdatayn iyo laba sujuudood uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday nebigu laba raka ay u tahay ayagu halhal bay u tahay faqaama kullu waaxidin minhum mid kastoo ayay ka mid ahna wa is istaagay farakaca linafsihi ragca wasajada sajdatayn naftiisuu rakaca u rukuucay laba sujuudna markaa wuu sameeyey muttafaqun calayh wahada lafdu lbukhaari wa jaabir qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan goobjoog ahaadoon xaadiray maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam salaata alkhawfi salaadii cabsida fasafanaa safayn waxaan u safanay laba saf safna khalfa rasuulillaahi rasuulka gadaashiisay ahaadeen waayo wlcaduwu cadowgu baynana wa bayna alqiblu ahaaday waa markaan marka uu cadowgu qibladu jiro kayfiyad kalaa markaa loo tukanayaa jaabir wuxuu leeyahay waxaan shaahaday oo aan goobjoog ahaa rasuulka micigiisa salaadii khawfka markaasaan safanay fa safana safayn baan u safanay safun safna khalfa rasuulillaahi buu ahaa sala allahu calayh wasalam waayo walcaduwu cadowguna baynana wa bayna alqiblati annaga iyo qiblada ayuu noo dhaxeeyey fakabbara annebiyu nebigu salaadii buu xirtoo wuu kibaartay sala allahu calayh wasalam wa kabbarnaa jamiican dhammaanteen waa wada xidhanay dhammaan markaa cadowgaa loo wada jeedaa salaadna waa lagu jiraa cadowgii ayaa loo jeedaa salaadna waa lagu jiraa dhammaan allahu akbar baa la yidhi uma rakaca rasuulku wuu rukuucay wa rakacnaa jamiican dhammaanteen waa wada rukuucnay waa la wada rukuucay oo warakacnaa jamiican uma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor u soo qaaday nebiga min alrukuuci rukuucdii ayuu ka soo kor noqdo samiic allah buu yidhi wa rafacnaa jamiican dhammaanteen waa soo kor qaadnay madaxayni uma inxadara bisujuudi sujuud ayuu u hoobtay marka rasuulka sal allahu calayh wasalam wasafu aladii yeliih safkii asaga xigayna way la hoobteen oo sujuuda la aaday wa qaama wuu taagnaaday asafu lmu'ahar safkii dambe safkii dambe oo gadaal jiray asagu sujuudda ma aadaayo intaa hore ee nebiga deg xigtaa iyo rasuulku waa wada sujuudeen laakiin safkii kale mu'akharka ahaana wuu taagnaaday wa qaama istaagay oo taagnaadoon sujuuddii aadin assaful mu'ahar safkii mu'akhirka ahaa ee markaa dembeeyey wuxuu u istaagay fii naxri alcadowi cadowga dhuuntiisa waa la ilaalinaa marka waayo haddii la wada sujuudo madaxa dhulka la wada dhigo way ka kor imaanayaan saysan u dhicin ayaa la waardiyeynaayo dhuuntoodaa la istaagay falammaa markii qadaa uu dhammaystay rasuulka assujuuda sujuuda qaama waxaa istaagay waxaa istaagay asafu aladii yadiihi safkii asaga markaa xigay fadakara alxadiid xadiidkii ayuu xusay oo sheegay wafii riwaaya uma sajada wasajada macahu intaa kadib rasuulku wuu sujuuday waxaase la sujuuday asafu alwal safkii koobaad falammaa qaamuu markay istaageen sajada asafu aani baa sujuuday uma ta'ahara waxaa dib u soo dhacay asafu alwal safkii hore jiray waa gadaal yimid wataqadama waxaa hormaray asafu aani safkii labaad fadakara milahu sidoo kaleu markaa sheegay oo haddana waa la akhriyo waa la rukuucay wasamicalla baa la soo yidhi sujuuddii markuu aaday safkii hore ee markii hore hore jiroo sujuudda ku raacay nebiga gadaal buu hadda soo maray kii gadaal jiraybaa horay maroo marka hore aan sujuudin kaasaa haddana nebiga la sujuuday sala allahu calayh wasalam kuwii kalena dhuunta cadowgay markaa taagnaayeen fadakara mila midlahu ayuu markaa xusay wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisii wuxuu ahaa uma sallama annebiyu kadibna nebigu wuu salaamo noqsaday wa sallamnaa jamiican dhammaanteen waannu salaamo noqsanay ruwahu muslim baa xadiidka wariyey sameeyey oo xadiidka wuxuu tilmaamayaa qaybtaa mar allaala markii qaybtii hore nebiga sala allah calay wasalam ayagu ay isla sujuudeen safkii labaadna uu taagnaaday mar allaala markii la kacay sujuud sameeyeen ayaga kadib baa haddana laisbedelay ka bacdi safkii hore ee gadaal jiray markii hore horay maray yaa nebiga la sujuuday kuwii markii hore horay u sujuudo gadaal marayna sujuud bay la yimideen hal mar baa tixiyaad laysugu tegey waa la wada salaamo noqsaday wasallamnaa jamiican dhammaanteenna waa salaamo noqsanay xaaladaana waa kayfiyad loo tukado marka xarbada iyo qoofka markaa lagu jiro wali abi daawuud can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can cayaashin dheh azuraqiyi ninka lagu magacaabana miluhu xadiikaafaa kalu wariyey wasaada wuxuu ku siyaadiyey annaha kaanat bicusfaan bay marka ahayd dagaalkaasaa loo tukanayay iyo qhaswadaa habkaa lagu sameeyey waxay ahayd cusfaan walinasaa'iy min wajhin aakhar buu ku soo saaray can jaabir ana nabiya sal اllahu calayh wasalam ana الnabiya sala اllahu calayh wasalam sallaa waa uu tukaday biطaa'ifatin kooxuu la tukaday uu dujiyey oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah ragcatayn laba ragcadood uma sallama wuu salaamo noqsaday uma sallaa biaakhariin kuwii kale ayuu aydan sidoo kalena rakacatayn dujiye nebiga uma sallama kadibna salaamo noqsaday waa kayfiyad kale ayadana wamiluhu liabi daawuud can abi bakrana kaasoo kalea u sugnaa oo nebigiinnu afar markaa tukado qoloba laba uu markaa tujiyey oo qoladaana laba markay dhammaysteen furintoodii iyo ay iska galeen dhufayskoodii kuwaanna markaa yimid oo nebiga laba kale uu tujiyey kadibna ayagana ay meeshoodii aadeen marka salaada khawfka xaalada iyo kayfiyaad fara badan baa loo tukadaa uun waxaa la diidayaa salaada ka tegitaankeeda inaan salaada markaa laga tegin oo salaadu ay noqoto hubka ugu horeyood isticmaalayso waayo haddii aad salaada ka tagto qofka aad la dagaalamaysa maxaa dhaantaa maxaase mtaqaana lagugu gargaarayaa adiga isku midaad noqonaysaanoo asagiina salaad ma tukanin adigana markaa ma tukanin qofkii xoog badan bay markaa noqonaysaa laakiin qofkii salaada hub ka dhigta oo ilaahay ugu dhowaada subxaana wa tacaala oo salaada aan dayicine xataa xarbada dagaalka iyadoo lagu jiro haddii qofku saa markaa uu u tukado ilaahayna subxaana wa tacaala kale ugu dhowaado nasri baa laga siina ilaahayna cadowgiisa waa uga hiilinaya subxaana watacaala wacan ibni cumara wacan xudayfata dheh ana nabiya sal اllahu calayh wasalam sallaa wuu tukaday fi lkhawfi ana الnabiya salى اllahu calayh wasalam sallaa wuxuu dujiyey fi اlkhawfi dagaalkii khawfka bihaؤulaa'i rakca wahaؤulaa'i rakca kuwaana rakacad kuwaana rakaco walam yaqduu mana aysan soo qadaynin mana aysan soo qadayn rawaahu axmed وabu daawuud wالنasaaئي wasaxaxahu ibnu xibbaanna xadiidkuu saxiix yeelay wa milahu xadiiskaasoo kale cinda ibni khusayma can ibni cabbaasin taana markaa wuu jiraa oo riwaayadda dambe saxiixa ah. marka rasuulka sala allahu calayh wasalam kuwaana ragcad buu dujiyey kuwaana ragcad buu markaa dujiyey qof ayaga ka mid ah oo qaldeeyeyna markaa ma jirin saa darteed salaada khawfka ah hababkeeda iyo kayfiyaadkeedu aad bay markaa u badan yihiin wa can cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam salaatu alkhawfi ragcatan calaa أyi wجهin kaana rawaahu اlbazaar ayaa biisnaadin daciif ku soo saaray sile daciifa ayuu ku soo saarayoo xadiidka daciif waa iyagoo yidhi oo salaada khawfka rakacad waaye oo ayi wajhin kaana markaa ah weji la wejigii qofku markaa uu ahaaday ayuu markaa ku tukanayaa laakiin riwaayad kalea markaa jirtoo tilmaamaysa salaad masaa'iq markaa lagu magacaabo taasoo markaa ah marka xarbada laysdhex galo marka noocaasoo kale ah rakacooyin iyo hababka saanoo kale markaa ma jirto sida ilaahay tilmaamay haddaad cabsataan farijaalan aw rukbaanan idinkoo raajiliin ahoo lugaynayo cararaaya yaa tukanaysiin idinkoo rukbaaniin ahoo dabaabaad ka saaranoo wax dambaynayo wax tuuraaya ayaa markaa la tukanayaa waa calaa ayi wajhin kaana laakiin riwaayadda habkaa ku timid salaatulkhoof tilmaamaysaa markaa daciifay noqonaysaa wa canhu marfuucan xadiis kale xaggiisa waxaa uga sugnaa ibnu cumar oo marfuuca laysa fii salaati اlkhawfi salaatulkhawf ma ahaanin sahwan sahwi akhrajahu addaaru qudniy biisnaadin daciifin saxwi lagu kaba markaa malaha laha laakiin waa sanad daciif ah baabu salaati alciidayn labada ciidood ayuu salaad u yahay waa ciid ulfidri ya ciid uladxa waa labada ciid oo ay dadka muslimiinta leeyihiin waa labada ciid oo ay dadka muslimiintaa ciidaan marka labadaa ciidood salaadii la tukanayay ayuu markaa baab u yahay baabkaana baabu salaati alciidayn labada ciidood can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alfitru fitru waa maalinta soonfureede yowma waa maalinta oo waa maalinta yuftiru annaasu dadkuay afurayaan fitrigu waa maalinta soonka laga afuraayo waa maalinta afka la furaya wاladxىa yawma waa maalin yudaxi الnaasu dadku ay udxiyaysanayaan labadaa ciidood bay muslimiintu markaa leeyihiin rawaahu tirmidiyun wuxuuna tilmaamayaa labadaa ciid inay kale yihiin laba ciid oo qiimo badan mid walbana waxay dhacdaa marka la guto rukni kamida tiirarka islaamka ciidulfidriga oo kale ciidda soo fureed marka soonka dhammaadaa la ciidaa waana soonku ka mid yahay rukni arkaanta islaamka ka mid ah maxaa soo haray ciidul adxa ayadana maalinta xajka oo ka mid ah rukni tiirarka islaamka ka mid ah kadib baa markaa la ciidaa maalinta sagaad markay muslimiintu carfo isu tagaanay istaagaan maalinta ku xigta ayay ciiddeedu noqonaysaa marka ciidda laftigeedu waa ciid cibaado ee maaha ciid boodbood iyo ciyaar maaha ciid macaasi iyo filin maaha ciid waxyaabo fara badan oo ilaahay xaaraantilmay dadku ay bannaystaan waayo waa laba shacaaroo aad yaad markaa u waaweyn mid kastana inay cibaadataad ka fahmaysaa marna ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala mar allaala markuu soonku dhammaado walatukmilu lcidda walitukabiru allaha cala maa hadaakum walacallakum tashkuruun inaad ilaahay weynaysaan oo aad ku shukrisaan ood ilaahay u mahad celisaan subxaana wa tacaala haddii soonkii laydiin dhammeeyey maalinta ciidulada fiiri inaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wاnxar ina shaani'aka huwa alabtar mid walba cibaadu ilahay ku salayna subxaana wa tacaala marka labadaa maalmood bay labada ciidood kala tahay wa can cumayr ibni anas eh, can abi cumayr bin anasin can cumuumati lahu cumuumad macnaha adeero oo lahu asaga u sugnaa oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah anna ragban jamiica ayaa oo safarley ah ayaa uu yimaadeen fa shahiduu waxay markhaati ka noqdeenay qireen annahum ra'aw inay soo arkeen alhilaala bishii bilcamsi shalay shalay baa bishii soonfuleed soo arkeen fa amarahum اnebiyu nebigu wuxuu amray saxaabadii sala اllahu calayh wasalam ay yuftiruu inay afuraan iyo waidaa e, e, asbaxuu markay waaberiistaan oo beri la gaarana yaqaduu inay isugu yimaadaanay u soo jarmaadaan ilaa musallaahum makaanu tukadkooda rawaahu axmed wa abu daawuud whada e, lafduhu lafdigiisana saasuu marka ahaa wa isnaaduhu saxiix xadiisku waa saxiixo maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sal alla alay waslam asagoo madiine jooga yaynan bishii markaa arkin meshii baa la kaamilay oo maalintii ku xigtay waa la soomay koox ayaa soo gashay oo waxay yimaadeen magaaladii madiina mar allaala markii ay yimaadeen baa waxay qireen in bishii ay shalayba markaa arkeen ciidba inay shalay ahayd maantana ay sooman yihiin saa darteed rasuulku wuxuu amray inay iska afuraan marka hore kadibna berri haddii la gaadho salaada ciiddaa markaa la tukado marka xaaladaasaa la samaynayaayoo qolo kale ama waddan kale ama wax kale haddii ay bishu arkaan inay muslimiintu ku soomaan baa fiican ayna ku afuraan mar alaala markay ciid markaa tahay khilaafka faraha badan islaamka dhexdiisa ahaadee soonka laisu khilaafo aad buu u dhibaato badan yahay waan imaan doonaa ama waan arki doonnaa kitaabka siyaamka markaan gaarnay waxaana la amri doonaa inaan wada afurno waxaana lagu guubaabin doonaa in hal mar la wada afuro hal marna markaa la wada soomo xataa way iska fiicnaan layd haddii layswada waafiqi waayo halkii wadda laftigiisaad arkaysaa ama halkii xaafadoodo soonka lagu kala go'an yahay soo furkii lagu kala go'an yahay waa mashaakilaadka islaamka ee muslimiinta maanta haysataa ayuu markaa kamid yahay rasuulka sal اllahu calيh wasalam wuxuu amray inay afuraan wuxuu amray inay iska afuraan beritana loo kallaho masallaha waxaa dhici karta inayd xilli aan laga gaari karin ama duurka kadib ay markaa ahaydoo markaa ay yimideen amaa wakhti ummadda laysku jamcin karo oo subax hore ay tahay haddii loo soo sheego ay arkaan inay tukadaanna laga gaari karo markaa waa tukanayaan markaa waa la tukana laakiin wakhti dayiqa hadduu jiro cidhiiri ay tahay aan laga gaari karin in musallahai salaadda la aado markaa waa la afurayaa beritoolana markaa waa la tukanayaa saasuu markaa rasuulku amray sal allah calih wasalam wa can anasin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa laa yaqdu midaan ka lahin yowma alfitri maalinta afurka ah waa maalinta ciidda soo fureede xataa ya'kula ilaa uu cuno tamaraatin timirooyin waxaa dhici karta kutubada qaarkood inuusan ku qornayn xadiidka laa yaqdu midaan kallihin buu ahaa uusan jarmaadin yowma alfidri xataa ya'kula tamaraatin akhrajahu albukhaariyu baa xadiidka soo saaray wa fii riwaaya werin kale oo mucallaqa ahaydna oo wasalaha axmedna uu xidhiiriyey waya'kulahunna afraadan afraad buu tira afraad ama hal ama saddex ama shan ama toddoba ama sagaal ah saasuu markaa nebigu ku afuri jiray oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinta ciidda soo fureed la aadaayo way ka duwan tahay ciidda mtaqaana ciidul adxa oo ciidda soo fureed marka hore waxbaa la cunaa timir baa afka lagu bilowdaa waxaa la muujinayaa maalintaa in la afuran yahay shalay oo la soonaabaa la khilaafayaa markaad baxaysa ciidda soo fureed waa inaad quraacataa waa inaad timir cuntaa waa inaad weliba tira isdheer cuntaa sida nebigu ahaa sal allahu calayh wasalam ciiduladxa waa noo imaan doontaa ayadana ayadoo afkaad afkeeda la qabo qofka afkiisa uu qabo yaa la rabaa inuu baxo waxna lama cuno qaxwo lama cabo waa la baxayaa salaad subax marka la tukado marka la soo tugto lasoo noqdo yaa xoolihii udxiyada ahaa ee markaa la qalaayey tiya markaa lagu quraacanayaa marka xikmaddaasi aad iyo aad bay u qiimo badan tahayo anas wuxuu leeyahy rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa laa yaqduu midaan ka lahin oo aan aadin yowma alfidri maalinta ciidda soo fureen ciiddii salaada ma aadi jirin xataa ya'kula tamaraatin ilaa dhowr xabo oo timira uu cuna akhrajahu albukhaariyu wa fii riwaaya oo mucallaqa wasalaha axmedna uu ciriiriyey waya'kuluhunna afraadan tiro afraad oo isdheer ayuu nebigu markaa cuni jiray sala allahu calayh wasalam wacan abi burdata can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam laa yakhruju midaan bixin buu ahaa yowma alfitri maalinta afurka ah xataa yacama ilaa uu quuto walaa yatcamu mana quudan jirin oo wax ma cuni jirin yowma e, aladxaa maalinta ciidda adxana xataa yusallii ilaa uu soo tukado saasuu rasuulku ahaa sal alla calah wasalam oo sunnada taasay markaa tilmaamaysaa rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey tirmidiy wasax ibnu xibbaan wuu saxiix yeelay wasuu sheego xadiisku waa saxiix wuxuu naayidayaa kii hore wuxuuna tilmaamayaa maalinta ciidda soonfureed marka la aadaayo dadku inay afka wax ku ritaan qaastan inay timir cunaan qaastan tiro isdheer in la isticmaalo amaa ciidda ciidda adxada lagu magacaabo waa ciidda carafee nebigu wax ma cuni jirin waxna ma isticmaali jirin oo raashin ah ilaa uu soo tukado salaadda ciidda markuu salaadda ciidda soo tukada kadib ayuu nebigu xoolihiina inta la qalo ayuu mataqaanaa ku quraacan jiray saasaa markaa la yeelaa waa xikmadda ku jirta ciidda soo fureedna in waxoogaa dib loo dhigo tukashadeeda ciidda ciiduladxana la soo dedejiya salaada saasaa aad u wanaagsanoo ciidda soo fureedna waxoogaa in dib loo dhigo waxay keeni kartaa inay dadka wasci iyo wakhti u helaan in sakaatulfidriga la bixiyo oo wakhti loo siiyo saasaa waxoogoo loo akhiraa oo dib loogu dhigaa salaada ciidulfidriga middan ciidul adxana waa laga soo dedejiyaa wax yar waxaa la rabaa in wakhti loo helo gowraca xoolaha iyo udxiyada iyo xoolaha udxiyadaa gowracooda saasaa markaa loogu talagalay waa in wayna noo imaan doontaaye mar allaala marka qofka xoolaha uu qalaya udxiyadana waa in ay noqoto salaada marka la tukada ka bacdi waayo markii salaada ka hor qofkii qala wax faa'iidaa ma laha ma ahan mtaqaanaa nusugii ee camalkii saalixee la tilmaamay nebigu markuu ciidda dujiyey ayuu yidhi qof allaala qofkii qalay ciidda ka hor makaankeeda mid kale ha ku bedelo rasuulka sal alla calah wasalam intuu qudbeey buu yidhi maanta waxaan qabanaynaa waxa ugu horaysa waa inaan tukano ka bacdina aan xoolaha alnaa nin baa istaagodha yaa rasuul allah waxaan ogaaday maanta inay maalin ciid tahay ridaydii waaba soo gowracay waana ku soo quracday buu yidhiba oo waxaan jeclaa inay noqoto xoolo iyo ri la qalo midda ugu horaysa xaafadda raabtuka shaabtulami buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam ridaadu waa ri hilibeed adoo suuqa miijiska tago hilib soo gatay lamid tahay nusig waxba kama aha wax yar naxar baa ii joogtay maiga gudaysaa haa buu dhahay qof adig kayrkaa ahna ka gudi mayso marka xoolaha marka la qalaayo ma aha intaan salaada la tukanin ee waa marka salaada la tukada kabacdi yaa la qalayaa qofkii laakiin xoolaha gowraca salaada oo aan la tukanin ka horna waa hilib uu ilmihiisa suuqa uga soo gaday nusugii camalkii ma aha marka qofku udxiyada samaynayo ku dadaal sida diintu ay tahay iyo sida axkaamtu ay tilmaantay iyo sida rasuulku amray sal اllahu calayh wasalam taasaa qofka wanaagsan khayrna uu markaa ku gaara wacan abi burdat can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam laa yakhruju midaan bixin yowma alfitri maalinta afurka waa maalinta ciidda soo fureede xataa intii xataa inta yacam uu quuto ilaa uu wax cuno rasuulku ma bixi jirin walaa yaccamu waxna ma cuni jirin yowma aladxa maalinta ciiduladxa xataa yusallii ilaa uu soo tukado rawahu axmed watirmidi wasax ibnu xibbaan xadiidkuna waa saxiix wa can ummu caiyata qaalad waxay tidhi umirnaa waxaa nala amray an nukhrija inaan soo bixino alcawaatiqa gabdhaha cawaatiqda ah waalxuyada kuwa dhiigga xaydka qaba fi lciidayni labada ciidood yashahadna iyo yashhadna si ay uga qayb galaan alkhayra khayrka oo waxay ka qayb qaadanayaan khayrka iyo wa dacwat almuslimiin muslimiinta ducadooda wayactazilu way fogaanayaan alxuyadu gabdhaha xayadka ahna almusalla makaanu tukadka muttafaqun calayhi musallaha ayagu way ka durqayaanoo meelgeesay markaa aadayaan laakiin way soo baxayaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinta inay muslimiintu weyneeyaan maalintaa in laga dhiga maalin qiimaysan oo dadka muslimiinta ay muujiyaan wman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub waa cabsida qalbiga siday mtaqaana ilahay tilmaamay subxaana wa tacaala ilaahay shacaa'irtiisao markaa la weynay dumarka waa la soo bixinayaa cawaatiqda waa la soo bixinayaa gabdhaha dhiigga xeydka qaba waa la soo bixinayaa kuwa muqabiyooyinka iyo guryaha ku jira gabdha muqabiyoon maba jiraan maanta suuqaasay wada yaacaane ayagana waa la soo bixiyaa dhammaan waxaa la imaanayaa meelaha ilaahay subxaana wa tacaala meelaha musallaha ee bannaanka ee ciidda lagu tukanayo intaasay markaa imaanayaan oo mucaqiya waxay leedahay waa nala amray qof saxaabi hadduu dhaho umirna waxa wax amraya waa rasuulka sala allahu calayh wasalam an nukhrij alcawaatiq cawaatiq waa gabdhaha qaangaaray gabdhihii la xoreeyey shaqada gurigaa laga xoreeyey waa mar allaal markay dumarku naasugu soo baxaan bannaanka oo xijaabka la siiyo bannaanka ma loo diri jirin inta badan gabdhaha yaryarkaee foodleeyaasha ah kuwaasaa cajiinkii rootiga loo diraa amaa kuwaan allaala markay soo baaluqeenay astaantii dumarnimo ay ka soo muuqatay khatar baa looga cabsanayaa cawaatiq baa la yidhaahdaayo shaqadii bannaankaa laga xoreeyey guriga fadhiisanaysaa maqdiyaadkii maqabiyooyinkana way jiraan ayagana xuyadkana waa la soo bixinayaa waa gabdhaha dhiigga xaydka qaba weliba umactii gabadha lagu magacaabo basra inay ahayd baan filayaa inay aaday oo wiil ayada dhashay oo ka xanuunsanaa ay damacdii baa inay soo salaanto yay meesha markaa uga tagtay magaalada ay tagtay arrintan lagama aqoonin gabdhaha la soo bixiyo iyo kuwa cawaatiqda iyo markaasay u sheegtay baa la yidhi markaas intay la yaabeen bay tira waa la xoyad gabar umtaqaana meesha joogtay ma naagaha xaydka qabaa la soo bixinayaa oo meesha ciidda la keenayaa markaasay tii soomaha miday ka qayb galaan carafa soo masdelifa ma istaagaan soo mataqaana xaaladdaa ma sameeyaan arrin fara badan bay markaa u tirisay maxaa diidaya marka in ay loo soo bixiyo salaada ciidda ah marka waxay tihi umirnaa waana la amray an nukhrija inaan soo bixino alcawaatiqa gabdhaha xijaabka gaaray ee qaan gaaray walxayda kuwa xaydka qaba fi lciidayn labada ciidood yashhadna si ay uga qayb galaan say uga qaybgalaan yashadna waxay ka qaybgelayaanay la qayb qaadanayaan alkhayra khayrka wa dacwat almuslimiin muslimiinta ilaahay alla berigooda wayactasilu way fogaanayaan alxuyada gabdhaha xayd ka qabana almusalla makaanu tukadka meesha musallaha ayagu way ka durqayaan in yar muttafaqun calayh wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa buu iyo wa abubakarin iyo wa yusalluuna kuwa tukada alciidayn labada ciidood qabla alkhudbati khudbada horteeda salaada jumcaha waxay kaga duwan tahay ciidda salaada jumcaha waxaa la akhriyaa oo horaysa khudbada ka bacdi baa la tukadaa amaa salaada labada ciidood horta waa la tukana markii salaada la tugta kabacdi aa la khudbaynayaa muttafaqun calayhi marka xadiidku wuxuu tilmaamaya khudbada labada ciidood ciidulfitri ulfitri iyo ciid khudbooyin bay leeyihiin labada khudbee la akhrinaayana waxaa la akhrinayaa marka salaada la tukada kabacdi oo sida loo fadhiyo markuu yimaado imaamka waa la istaagayaa horena waxaan u soo tilmaannay bikayri aadaan walaa iqaama labada ciidood marka la tukanaya adinna ma laha aqimitaanna ma laha sida loo fadhiyo takbiir loo akrinaayo waa la istaagaa salaada la tukanayaa salaada marka la tukada kabacdi buu imaamku khudbaynayaa khudbada dadka badankooda ma dhegaystaan waa laga soo kala cararaa inaan dhegaysana muhiim waaye khudbada in la fadhiistaa aad iyo aad u habboon ilaa nin dadka hore ka mid ahaa oo islaamka soo maray dadka madaxdaa kamid noqday ka mid noqday khulafadii ayaa wuxuu sameeyey maalin maalmaha ka mid ah ayadoo ciid ay tahay suu u soo socdo memberka ku istaagay markaasuu bilaabay inuu khudbeeyo khudbadana afriyo saxaabi abi saciid inuu yahaan filaya intuu soo qabtou soo jiiday asana waa ka dhufsaday sidiisu markaa ku watay wallaahi sunnadii waad khilaafteen buu yidhi ninkii markaa kadib buu dhahay war haddii aan salaada dujino oo kadib aan khudbayno maba noo fadhiisanaya dadkiiba ma u fadhiisanaya waa lasoo kala ordaya nin kastaa siligiisu soo qaataa maanta marka waxaa loo baahan yahay in khudbada la dhegaysto oo ay aad iyo aad markaa u muhiim tahay dadka muslimiintaasay uga faa'iidaystaan maalinta waxyaabaha la sheegaayo waayo hadday ciiduladxaa tahayna axkaamta udxyadaa dadka la baraya oo looga khudbayna ciidulfitri hadday tahayna wax ummadda anfacaa loo sheegaa marka sidaa darteed ayuu leeyahay ibnu cumar kaana nabiyu nebiga wuxuu ahaa sala allahu caleh wasalam wa abuu bakarin abuubakarna wuxuu ahaa wa cumaru cumarna wuxuu ahaa intoodaba yusalluuna kuwa tukada alciidayn qabla alkhudba labada ciidood alciidayn waxay tukanayeen qabla alkhudbati muttafaqun calayh وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وتكذا يوم العيد مال عيد صلى يوم العيد ركعتين لبا ركعضات ثم انت كبعد يصلي قبلها ثم انت معناها وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ما لنت عيدا أيتكذي ركعتين لبا ركعضات لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه سبع حديث كاولسي وهر إيا كدب بمتكنين صلاة عيدا مرها السنة قبلية يمد بعدها لبضا haddii barxaddaa laysugu tegaayo oo bannaanka lagu tukanayo qofku mar allaala markuu tago hadduu darin iyo salli helana waa fadhiisanaa hadduu asagu watana waa goglana waa iska fadhiisanaysaa dad waxaad arkaysaa intay meesha tagaan laba ragcadood xelanaya salaad tukanaya ma jirto waa iska fadhiisanaysa waxbaa tukani lacalla haddii ay noqoto in masjid lagu tukado oo masaajid lagu tukanayo waa suuragal markaa waan soo marnay baabkii masaajidka markaan maraynay qofkii masjid soo gala yuusan fadhiisanin ilaa laba ragcadood inuu tukado maahane labadaa ragcadood ma noqonaysa laba ragcadood ciidda horteeda ah laakiin waxaad u niyaysanaysaa salaantii masaajidka amaa barxaddaas mar allaala marka la aadaya maalinta ciidda haddii rabbi yidhaahdee nagu soo dhow qofku waa inuu iska ilaaliyo wax sunnaa markaa ma laha markaa lagu magacaabo ibnu cabaas wuxuu leeyahy sallaa yowma alciid ana alnabiya sala allahu calayh wasalam ayaa sallaa tukada yowma alciid maalin ciideed rakcatayn laba rakac waa salaada ciidda ah lam yusalli uusan tukan qablahaa horteeda walaa bacdaha io gadaasheeda labadaba akhrajahu a waa canhu weliwaa ibni cabbaase ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam salla alciida ciiddii ayuu tukaday bilaa aadaanin walaa iqaamatin aadaani aqimitaan la'aan akhrajahu abu daawuud waaslahu fi lbukhaariy xadiidka asalkiisa bukhaari ayuu markaa ku sugan yaho wuxuu tilmaamayaa mar allaala marka ciidda la tukanaayo oo salaada ciidda ah la tukanayo inaanan loo aadaamaynin lana aqimaynin horayna waan u soo marnay qaybo kalena way noo dhiman yihiin haddana waxaana loo tilmaamayaa ciidda looma aadaamo mana loo aqimaayo ninka muadinka salaadaha kale wuu adimayaa amaa salaada ciidda maya sida loo fadhiyo meesha marka la tago qofka imaamkana u yimaado salaaddii baa markaa la tukanayaa marka wuxuu tilmaamayaa ibnu cabaas ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam salla alciida ciidda ayuu dadkii dujiyey bilaa aadaanin buu dujiyey aadaan la'aan walaa iqaamatin iyo aqimitaan la'aan أhraجه أbu daud وأslhu fi اlbukhaarي وcan abi saciid qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa salى اllah عalayh وasalam laa yuصalli midaan tukan qabla اlciid شhayئan faإidaa rajaca markuu u laabto ilىa mansilihina sallaa rakcatayn laba ragcad buu markaa tukanayay markuu gurigiisa aada rasuulka way dhici kartay inuu laba rakcadood tukado rawaahu ibnu maaja baa xadiidka wariyey biisnaadin xasan buu ku wariyo wuxuu tilmaamayaa xadiidkii hadda aan soo tilmaanay oo kale macnaha in salaad ka horaysa iyo mid ka dambaysaysan markaa lahaynba ama haddaad gurigaaga tagto waa laguu ogol yahay laba rakcad hadda inaad tukato laakiin qofka muslimka ah in allaala inta meesha uu aaday inuu meesha taga farxadda ee uu salaad ku xirtuu ku tukado yaynan dhicin in salaada ciidda marka la tukada ka bacdi uu salaad kale ku tukadana ayaduna markaa male waayo sunnooyin raatib ah oo ka horaysa kana dambaysa ciidda markaa ma jiro oo e, abi saciid wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam laa yusallii midaan tukanin qabla alciidi shay-an فإda rajaca إilى manزilihi sallaa rakcatayn rawaahu ibnu maajah biisnaadin xasan in kastoo fuqaha gobol ka mida ay ku tilmaamaan xadiisku inuu markaa liito asagana oo horay iyo gadaalba uusan nebigu tukan saan soo marnay xadiiskii saxiixa ahaa sallaa yowma alciid rakcatayn lam yusalli qablaha walaa bacdaha horteed iyo gadaasheeda labadaba wa canhu wacanhu waa abi saciide qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakhruju mid baxa yowma alfidri maalinta ciidda soo fureed iyo waladxa ciidu ladxa ila lmusalla buu aadi jiray meesha lagu tukado musallaha nebiga sala allahu calayh wasalam intaa waxaa la tilmaamaa inuu barxadda ku tukanayo ciidda hal maalin baa la yidhaahdaa baa la yidhaahdaa oo roob yimid hadday sugnaato inuu nebigu tukaday sal اllahu calayh wasalam amaa inta kale si shacaarka weyn loo muujiyo kufaartu ay arkaan muslimiinta waxdadooda sida ay u tiro badan yihiin sida mataqaana ay u kala dambeeyaan say takbiirta hal mar iskula helayaan sida ilaahay subxaana wa tacaala loo weynaynaayo hal mar marka imaamku waladaalin say u qaylinayaan intaasoo dhan inuu argagax iyo dhibaato ku dhacdo ayadoo la doonaayo yaa la rabaa in hal meel laysugu yimaado salaada ciida masaajidada maalintaa inta layska soo xiro meeshaa markaa la yimaado halkaa lagu tukado ummadda muslimiinta ay meesha isugu yimaadaan ay ku alla baryaanay alla ku tuugaan oo ay ilaahay ku weyneeyaan oo ay rabbi ku xusaan subxaana wa tacaala abi saciid wuxuu leeyaha kaana rasuulu rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam yakhruju mid baxa yowma alfidri iyo walatxaaba ila lmusalli buu aadi jiray wawalu shayin shaykan ugu horeeya yabda'u bihi uu bilaabaayeyna asalaatu salaad bay ahayd waxa ugu horeeyuu bilaabaya salaaday ahayd aadaan ma leh aqimitaan ma laha wax kale ma jiraan uma yansarifu haddana waa ka baxahayey oo salaaduu ka gadoomayo fayaquumu wuxuu istaagahayey muqaabila dadka hortooda xaggooda ugu soo jeesanayay wannaasu dadkuna calaa sufuufihim safyaalkooda ay yihiin asalaamu calaykum asalamu calaykum maldha waa la wada istaagaa maanta assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa la soo wada ordaya assalaamu calaykum assalaamu calaykum imaamka hortiisaa la soo istaagaa moobilo wataa qof walba kaamiro imaamka saa ugu haayaa meeshii wax laga dhegaysan lahaa oo waxyaaba ilaahi subxaana wa tacala wuxuu imaamku sheegaayey la wacayn lahaa qof kastaa sawir iyo waxyaabaan qiimo lahayn iyo wuxuu saa isaga mashquulsaya inta salaada lagu jiro waad aragteen oo meesha la fadhiyo dadku takbiiray akhrinayaan kuwa istaaga dadka musaawiraya takbiiranaya maxaa ka dadka allah akbar bay leeyihiin allahu akbar dheh fadhiiso walilah alxamdu dheh ee imtiqaana ilaahay weyney dikri ilaahay ku waxay musalaha tag marka la tukanayo qof kasta oo istaaga canow yariis waa istaagan yahay nin oday wuu istaagan yahay dhalinyaro naag way istaagan tahay waxay duubaysaa ayadana marka waa mashaakilaadkana haystaa maalintaa dikri ilaahay loogu talagalay maalintaa waxaa la rabaa in ilaahay la weyneeye subxaana wa tacaala in waxyaabaha lagu mashquulaye wacdiga iyo khudbada iyo waxyaabaha ka midka looga mashquulayo doonayo inaan iska dhaafna aad bay u fiican tahay oo ilaahay subxaanah wa tacaala aan aad yaad u weynayno maalintaa shacaarkeeda aan aad u xoojino baryaha ilaahay aan badina subxaana wa tacaala waayo abi saciid wa canhu qaala kaana rasuulu اllaahi sala اllahu calayh wasalam yakhruju mid soo baxa buu ahaa yowma alfidri iyo waladxaaba ila lmusalli buu soo aadaayay wa walu shayin shay kan ugu horeeyo yabda'u bihi uu ka bilaabayeyna assalaatu bay ahayd oo khudba lagama bilaabi jirine salaaduu ka bilaabayay uma yansarifu kabacdina waa ka baxayay salaaddu wuu ka gadoomayey fa yaquum wuu istaagayay muqaabila annaasi dadka horjooggooda muqaabilka dadka ayuu nebigu soo istaagayey wاnnaasu calaa sufuufihim dadkana safyaankood ay markaa ku jiraan fayaciduhum markaasuu wacdinaayey wayamuruhum markaasuu xamraayey amar buu siinayaa waxa ha sameeyo ka ha la qabto waa wacdinayaa waxbuu xusuusinayaa rasuulka sal اllahu calayh wasalam muttafaqun calayh marka xadiidku wuxuu aad noogu gubaabinayaa khudbadaa maalinta ciidda waa lagama maarmaan dadka muslimiinta u fadhiistaano ha la soo dhegaysto wixii imaamka uu sheegaya ha lagu camalfalo aayadahana laku kor akrinayo aan qaadano wixii amar ahna aan fulino wixii nahyana aan ka tagno saasaa horumario khayr lagu gaaraa wacan camr bin shucayb can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qaala nabiyullahi nebigii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam adtakbiiru takbiirta oo fi lfitri ciidda soo fureed sabacun waa toddobo filuulaa midda hore wa hamsun shanna filaakhira waa midda dambe waa fi laakhirati waalqiraa'atu akhrintuna bacdahumaa kiltayhimaa labadooda mid kasto kamid mid ah gadaasheedii takbiirtu ah ee ahaatay akhrinta faatixa iyo wixii la akhrinayo laakiin marka ugu horayso toddoba takbiirood ayaa lagu takbiiranayaa oo aan ku jirin takbiirat alixraam shan takbiiroodna rakacada labaad baa lagu bilaabaa takbiirteeda oo aan ku jirin takbiirta lagu soo kaco allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar saasaa markaa la leeyahay waa ciidaha marka la tukanayo camar bin shucayb can abiihi can jaddihi ayaa wuxuu leeyahay qaala qaala nabiy اllahi nebigii ilaahay sal اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi attakbiiru takbiirtiga allahu akbarta oo fi lfitri ciidda soo fureed sabcun waa toddobo fi luulaa rakcada koobaad wa hamsun iyo shan oo fi اlaakhirati rakacada dambe ah wاlqiraa'atu bacdahumaa qiraa'adana labadooday ka dambaysaa kiltayhimaa macnaha labadooda mid kastoo ka mid ah gadaashooday markaa ahaatay oo markuu imaamku rakacada koobaad toddoba jeer takbiirsado yuu ah, alxamdu akrinayaa kadibna suuraddii sabixismo ama midii markaa uu ugu talagalay inuu ku akhriyo ayuu markaa akhrinayaa maxaa soo haray rakacada labaad marka loo istaaga shan takbiirood ayuu takbiiranayaa shantaa allahu akbar markuu yidhaahdo bacdi buu qiraa'adii faatixada io akhrinayaa suuraddii markaa loogu talagalay taana waxay tilmaamaysaa takbiirta ciidaha saa inay markaa tahay wa can abi waaqid allayfi qaala wuxuu yidhi kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam yaqra'u mid ku akhriya mid ku akhriya buu ahaa fi ladxaa ciidda adxa iyo wاlfitr ciidda soo furaydba biqaaf iyo iqtarabat saaca wanshaqa alqamar akhraja muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa suuradahan inay ka mid yihiin suuradaha lagu akhriyo ciidaha siiradaha qawciidda lagu akhriyo sabbixismina taag waannu soo marnay ayagana waa lagu akhrin karaa saa darteed salaada jumcaha waxaannu soo marnay rasuulka sal alla alay slam sabbixismina taag inuu ku akhriyey waxaannu soo marnay suuratuljumca iyo munaafiqiin inuu ku akhriyey anas abi waaqid wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ciiduladxa iyo ciidulfitri mid ku akhriya rakacada koobaadna qaaf walqur'aani almajiid rakacada labaadna iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar waa laba suuradoodoo aad iyo aad u cajaa'ib badan qaaf waxaanu soo tilmaanay gabar inayba ka xifdisay nebiga carabkiisa jimco kastoo ku akhrinaayay ee khudbada wuu ku soo qaadanayay rasuulka sala allahu calayh wasalam qaaf qiyaamaha si cajiib badan bay uga hadlaysaa qaaf waxay tilmaamaysaa arrin aad iyo aad u muhiim ah baxiga qiyaamaha dadka inkirsan iyo jawaabta la siiyey qaaf waxay ka hadashaa nimcooyinka ilaahay noo galay subxaana wa tacaala qaaf waxay ka hadlaysaa ummado gobolka mida iyo sidii loo halaagay qaaf waxay ka hadlaysaa sakaraadka iyo say dadka u dhimanayaan qaaf waxay ka hadlaysaa carabka in la ilaaliyo kelimad walbo afkaaga ka soo baxda in lagu qoraayo inaad xaaladdaa ogaato qaaf waxay ka hadlaysaa je-aakhira marka la tago in dadka malaa'igta ee wixii ay kaa qoreen diiwaankii ay leeyihiin hada maa ladaya catiid waxay ka hadlaysaa mid kastoo faajirnimo badan kaafirnimo badna madax adkaa diin lagu kari waa in jahanamo lagu tuuro waxay ka hadlaysaa midka qaas ahaan ilaahay micigiisa ilaah kala yeelay fa faalqiyaahu fi lcadaabi ashadiid cadaabka kan in lagu tuuro waxay ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ah siday jannadu ugu dhowdahay dadka jannada iskale ee la gelinaayo man khashiya araxmaana bilghayb wajaaa biqalbin muniib udkhuluuha bisalaam inay ku gelayaan nabadgelyo oo loo dhahaya gala waadna ku waaraysaa dalika ywm اlkhuluud arrimooyin noocaas ikhtarib baa kuu soo hartay way ka sii cajaa'ib badan tahayoo weliba mucjizo aad iyo aad u weyn dadku hadduusan xaqu oggolayn xaqana ay diidaan dhibkay markaa intay nebiga u yimaadeen bay dhaheen haddii aad rabto inaan ku rumayno dayaxa ma ujeeddaa laba gobolka dhig kala jebi ayadoo dhanba markaasaa ku rubaynayna haddaan rabtee asagoo fakarayaa la yidhi ilaahay toog rabbi ayuu bariyey dayxii baan kala go'ayba buurta safii jabal abuucays gadaashiisuu ku dhacay gobolkii kale mar allaala markay arintii arkeen ayay dheen maya kan uuna sixray waa sixir waaye bal dadka baadiye jooga aan weyddiina markay noo yimaadaan xer soo gashay intaan la weyddiin bay dheen war ma aragteen habeen hebel dayxiioo kala jabay iqtarabat isaaca wainshaqa alqamar baa soo degtay saacaddii qiyaam way soo dhowaatay dayxiina waa kala jeexmay wain yarow aayatan yucridu wayaquuluu sixrun mustamir waxay leeyiin sixir joogtaa waay wakadabuu wattabacuu ahwaa'ahum wkullu amrin mustaqir walaqad jaa'ahum min alanbaa'i maa fiihi musdajar xikmat baaliqa famaa tuqni nudur dadka dhowooda lagu akhrinayaa ciidda markay isugu yimaadaan nebigu sala اllahu calيh wasalam qaaf iyo iqtarib buu markaa ku akhrin jiray labada rakacadood mararka gobol ka mida ah. akhrajahu muslim wa can jaabir radia allahu qaal kaana rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam wuxuu ahaa idaa kana yowmu lciid markay ahaato khaalafa ariiq mid waddada kala khilaafa jidkii uu ku baxay ma ahee jid kaluu ku soo noqon jiray sala اllahu calayh xikmado badan baa ku jirta ilaahay baase yaqaana xaqiiqda akhrajahu lbukhaariyu waxa uu ugu talagalay qolaa dhahdaa inay u bataan makaanada uu cibaadada ku samaynaayo ilaan dhulka uu ku markhaati kacayaa meel allaala meeshaad cibaado ku samayso way kuu markhaati kacaysaa meeshaad ku tukatay way kuu markhaati kacaysaa bilcagsi meeshaad macaasi xumaan ku samay markhaati kacaysaa iyadana saa darteed markaad jidkaan marto markaad ciidda u socoto markaad soo noqonaysan xagga aad ka soo noqoto labadii way kuu markhaati kacayaan marka si ay u bataan makaanka cibaadaadka qofka uu ku samaynaayo waa loo sameeyaa iyo gaaladu inay arkaan muslimiinta haybadooda badnaantooda cududooda ilmahooda carruurtooda yaryarka ah gabdhahooda say u xijaaban yihiin raggoodu say u ciidayaan hal mar meeshay wada maraayaan haddana xaggoo kale ay sii maraan qolada kale dhinacaa joogtay arkaan haddana ayadana xikmad kaloo ku jirta waa xaqiiqda laakiin ilahay baa yaqaana wali abi daawuud can ibni cumar naxwhu xadiid kaasoo kale ah ayuu asaguna markaa wariyey wa can anasin radi allaahu canhu qaal anas wuxuu yidhi qadima rasuulu ullahi rasuulkii allah soo galay sal اllah alيه wasalam almadiinata magaalada madiina walahum ayagoo lahaayeen walahum waxaa u sugnaa reer madiinana yowmaani laba maalmoodoo yalcabuuna fiihim ay ciyaaraan laba maalmooday boodboodaan ayay markaa lahaan jireen faqaala rasuulku wuxuu yidhi qad abdalkum allah ilaah wuxuu idinkugu beddelay bihimaa labadan khayran minhumaa wax ka khayr badan laba ka khayr badan buu ila idin siiyey micayii labada ka khayr badan yowma alaضxaa iyo wa yowma alfitr waa maalinta adxaa ciidda carafo iyo ciidda soo way ka khayr badan yihiin boodboodkan iyo waxyaabahan aad samaynaysaan iyo ciyaarahan akhrajahu abu daawuud wالnasaa'iyu biisnaadin صaxiix xadiidku waa six wuxuu tilmaamayaa in muslimiinta ilaahay uu siiye laba ciidood oo wax u dhigmaysan jirin ilaa haddana caalamku ay aad iyo aad mataqaana ula yaaban yihiin labadan ciidood qiimahay markaa leeyihiin labadaa ciidood beddel baa loo siiyey laba maalmood oo ay ciyaaraan haddii ciyaartii inta laga dhaafa laba ciidna la siiyey labadii ciid haddana haddaan ciyaar ku sii beddelno dhibkeeday markaa leeyihiin muslimiintu ma laha labadan ciidood ciid aan markaa ahayn ciidaha ka soo haray oo dhan oo ay dadku tilmaamaan ciida ma aha xataa haddii la ciideeyo ciida markaa laga dhigo ciida mtaqaanaa la tilmaamee ay dadku tilmaamaan ciida fara badan oo maalin walba ciid ah yaa maanta jirtaa maanta waa maalintii ciidda mataqaanaa haweenka maanta waa maalintii dhallinyarada maanta waa maalintii qosolka maanta waa maalintii ciidda mataqaanaa jacaylka maanta waa ciiddii ciiddii nooca ahayd ciid fara badan oo ilaahay maa anzala allah biha min sulطaan iyo maanta muslimiinta u dabaaldegaan gobol ka mid ah marka sidaa darteed aadaan isaga ilaalina maalinta maalin qosolo ciidi baad aragteenoo qof kastoo ka hor yimaada hal mar dholocadee baa lagu leeyahay qof kastoo ka hor yimaada hal maalin bay dadku isku dholocadeeyaan rasuulkuna muxuu tilmaamayaa bashaasha weji iyo talaaq weji furfurnaadaa ilahay xasanaad buu ku bixiya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku bixiyaa maalin walba qofka mar allaal markuu bashaash yahay qofka u yimaadana weji furfuran uu kula qaabdilo war macruufka waxba ha ka xaqirin walow an an talqaa aqaaka biwajhin alqi buu dhahay nebiga war halkaa oo weji furfur aad ku qaabisha ahaatee maanta a hal maalin bay leedahay halkaa maalin qofka saas iska dhekeliya iska sa waa majahmal iyo been aan ah waxba ka jirin waay marka sidaa darteeda waxaana la leeyahay aad iyo aad isaga ilaaliya ciidda hooyooyinka waa maqasheenaan filaya waa hal maalin hooyadoo dhan ba la maa nala cusaa islaamkuna wuxuuna amrayaa jannadaba inaan hoosteeda ka raadino lugaheeda hoosteeda afariyabaaanka saac inaad kor taagnaato afariyabaaanka saac inaad ka warhayso afariyabaaanka saac hooya waxay ku bariday iyo wixii ay cuntay iyo sayd xaaladeedu tahay inaad ka warhayso islaamka macaankiisa maantan waxa lagu leha maalintii hooyooyinka waa hal maalin inta kale waa la dharbaaxaa inta kale inta kale waa laga tagaa maalinta aabbaha soo socota wax kaloo dhiman ma laha marka madiinuu soo galay nebiga sala allahu caleh wasalam walahum yowmaan laba maalmood bay lahaayeen labadaa maalmoodna way ciyaaraayeen yalcabuuna fiihima faqaala nebigu wuxuu dhahay qad abdalukum allah ilaah wuxuu idinkugu bedelay bihimaa labadan khayran minhu wax ka khayr badan waa yowma aladxa iyo wa yowma alfitr akhrajahu abu daud daawuud iyo wnasaa'ي biisnaadin صaxiix وcan caliyin radi allahu canhu qaal min الsunna sunnada waxaa ka mid ah an takhruja inaad u baxdo ila alciid adigoo lugaynaya bawr ha qaadanin mooto ha qaadanin mar allaale markaad baxaysa ciidda aad aadayso lug baa lagu baxaa rawaahu tirmidiyin waxasanahu waa soo sheegay xadiisku xadiis xasan ah darajo ku camal falu mudan yahay macnuhu maa qofku hadduu gaari ku taga ciiddiisii ma jirto laakiin sida ugu fiican ee ugu wanaagsan bacdamaa shacaar la muujinaayo oo arrimooyin fara badan la raba in dad la tusiyo cadowgeenna ah waxaa fiican marka in lugta lagu baxo nebigu inta badan waa lugayn jiray marka uu salaada aadayo wa can abi hurayra radia allaahu canhu annahum asaabahum matarun roob baa asiibay fii yowmi ciidin fasallaa bihim اnnabiy nebiga sal allah calah wasalam wuu dujiyey salaat alciid fi اlmasjid rawaahu abu daawuud biisnaadin layin buu ku wariyey macnaha waa xadiis daciif buu markaa ula jeedaa intaasoo dhan waxay tilmaamayaan maalmaha ciidda ee sidana loogugu talagalay rabbi hadduu qadaruu ilaahay idmo waa ciid nagu soo dhow dadka muslimiintan la raba inay aad iyo aad ugu diyaargaroobaan wixii aan ka baranay kitaabkana aan dhaqangelinteeda ciidda nagu soo socotaba aan ku bilowno ilaahay idinkii waa shay muhiim ah sidii waxyaabaha xaaraanta la iska daayo dadaa garka xiira mar allaala marka ciiddu ay gaarto saaloonada iyo meelaha wax lagu xiiro garka iyo habeenkaa waxaa loo galaa feel laba meelmoodba feel baa loo galaa meelaha gabdhaha cilaanka loogu saaro meesha meel aad ka meel aad ka gasha heli maysid meelaha garka lagu xiirana waa la mid nin walba wuxuu le bere ciidu mar allaala marka ciiddu ay gaarto saaloonada iyo meelaha wax lagu xiiro garka iyo habeenka waxaa loo galaa feel laba meelmoodba feel baa loo galaa meelaha gabdhaha cilaanka loogu saaro meeshaa meel aad ka martii meel aad ka gasha heli maysid meelaha garka lagu xihana waa lamid nin walba wuxuu le bere ciid way garkaaska xiiraya marka ma aha in macaasi aan ku soo dhowayno ilaahay diintii subxaana wa tacaala ama ciidda qiimaheeda waa kow midda kale marka lagu ciidaayo inay ahaadaan dhar muhiima oo aad iyo aad u fiican dhar cusub oo qurux badan inaad ciidda u qaadato nebigu jubbad buu lahaa kamaynka iyo meelaha xariir bay ka ahaan jireen ciiddana waa u qaadan jiray jumcadana waa u labisan jiray wafdigana waa ku qaabili jiray sal alla alih wasalam marka taan in aad loogu dadaalo maalinta ciidda la qubaysto mar alaal marka la baxaayo dumarka iyo gabdhaha dharka loo gadaayo dhar fiican inuu ahaado gabdhaha gobolkaba surwaal baa loo gadaa haba iska da'yaraadaano haddana waxaa fiican in jalbaabye iyo xayahaba noocaasi markaa loo tolo aad bay markaa u fiican tahay gabdha dumarkii wixii markaa la midka ah waa shay muhiima ah oo loo baahan yahay in labiskooda laga taxadiro islaamina laga dhigo gabdhuhu mar alaal markay salaada aadayaan ciidda jilbaab waa lagama maarmaan cabaayad iyo dharka hadda soo baxee janaabiibta lagu magacaabo oo mar allaala markaad aragtaba laga cudubilaysto dumarka iska ilaaliyaano xijaabyo badan oo ah ilaahay uusan raalli ka ahayn la tilmaamay xijaabiya cadaabka lagu gelaayay iyo dumarka gabdhahood badankoodu wataan marba marka ka dambaysa modal cusub baa yimaada maalin dhexdaas waxaa jiray labadaa meel laga duleeliyey gabdhaha qaar baa ugu dambeeya hadda cambuurka gudaha ugu jira gorgoradda gudaha ugu jirtaad arkaysaa markaad meesha marayso waciyaadu billaah waa gabdhihii muslimaadka ahaa waa gabdhihii soomaalida ahaa waa gabdhihii la rabay inay diinta islaamka u khidmeeyaan xijaabkaay qaataan baryahan dambana ku kala la keenay meeshaasaa wax looga dhejiyey macnaha inta saa laysugu keenay labada naasood inta u dhaxaysa yaa biin iyo guruus usoo dhan isku imaanaya yaa ku dheggan dhabarkana saasoo kale waxyaabaha soo socdana way ka sii daran yihiin hadduuse ilahay naga gaarin subxaana wa tacaala ilaa muse markaa ma fiicna dumarku waa in si fiicana ilahay uga cabsadaan subxaana wa tacaala waxaad ku socotiin wax fiican ma aha war jalbaa fiican qaata war maalinta ciidda u diyaargarooba war wax allaalo wixii khayra sameeya catar ha marsanina jalbaaba qaata ragga ha dhexgelina mtaqaana waxyaabaha kale ee fisqiga fasahaadka iska ilaaliya saasaa khayr iyo wanaag lagu gaaraa muusikyooyinka iyo heesaha lagu soo dhoweeya ciiddana aan iska dhaafno ilahna aan ka cabsana subxaana wa tacaala marka saasuu xadiis xadiisku tilmaamay in nebiga maalintaa uu ku tugtay masjid laakiin waa daciif baabu salaati lkusuf baanu geli doonaa wabilaahi towfiiq wallaahu